الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عقد متى كانت الواو لاما وانكسر ما قبلها قلبت ياء waxaan kusoo dhex jirnay cuquuddii iyo qawaaniintii tasriifka mataa kaanat ilwaawu laaman haddii waawdu laamulkelime ay noqoto ay noqoto wankasara maa qablahaa waxa ka horeeyana uu hoos dhigmo qulibat waawdii yaa-an ya baa loo rogaa waa meeshii aan ka dhihi jirnay idaa tadarafat ilwaawu wankasara maa qablahaa qulibat yaa-an waawdu hadday daraf marto kasrana ay ka horeyda waxaa loo rogaa ya haddii laakiin dhexda ay ku jirto qalbigeeda waxaa loo shardiyaa inay saakina noqoto oo qablahaa kasra sida diima aan kusoo marnay iyo diima iyo qiila iyo sidaan kusoo marnay min daalika kaas waxaa ka mida ah haaziya baa ka mida ah oo ah mu'anatu kaazin ninka dagaalka aada ama duulaanka aada kaazin la yidhaha waa isim faacil oo min hazaa laga keenay kaazin asaga laftigiisu kaaziwun buu ahaa markii hore mudakarka kaaziwun waawdii daraf bay martay kadibna kasraa ka hor martay faqulibat yaa-an markay ya ka ay noqotay oo ya loo roy kadib waxaa galay iclaalu qaadin markaasay waxay noqotay kaasin muanafkiisu marka wuxuu noqdaa kaaziwatun saasuu noqdaa sida daaribatun oo mudakarkeeduna daarib uu yahay kaaziwatun waawdii daraf bay martay tadaasna de la xisaabi maayo oo maxaan loo xisaabinaynin ya zaa'idnimada ka sokow haddana kelimadan mar walba kuma dhegana liannahaa kalxarfi اlmunfasili min alkelima xaraf kelimadan ka go-an uu ka dhigan yaho licadami lujuumiha kelimada miyay laazimtaa taadaani marka xisaabta lagu darsan maayo waawdii marka daraf bay martay kasrona way ka horaydaa yaa loo rogay maxay noqotay aaziyatun saasay noqotay min dalika waxaa ka mid a kaaziyatun wamaxniyatun almaxniya munxana alwaadi meesha togu uu ka daato meeshaasa waxaa la yidhaahdaa almaxniya togu meesha uu ka hoobto واأصل أصلku wuxuu ahaa غاaزiwaة ومaxniwaة fqulibat اwaaw waawdi ya yaabaa loo rogay لتaأkhurihaa ay لتطaرufiha maxay darف bay martay ووquuع الkasرaةi qabla kasrana way ka horaydaa fain kaanat اlwaaw waawdi caynan cayn hadday noqoto صaxat baعda الkasرati kasrada dabadeed waa ansaxe waawda haddii ay طarف marto kasrana ay ka horaydo ya-a loo rogaa sabab ileen darafku waa meesha culayska uu ka yimaado waana maxalu takyiir isbeddelku badanaa darafku ka dhacaa mar hadday daraf marto takyiirka marka way u sahlan tahay laakiin hadday dhexda gasho gelitaankan ay dhexda gashay waxbuu u taraa wuxuu ka ilaalinaa in loo rogo ya in loo rogo marka saxad way ansaxe wuxuu ku yidhi fain kaanat ilwaaw waawdii caynan cayn hadday noqoto caynulkelima hadday noqoto saxad waawdi waa ansaxe wuxuu la jeedaa lam tuqlab yaa'an ya loo rogi maayo bacda alkasrati kasra dabadeed biansaxe liannaha qawiyat maxaa yeelay waawdu waxay ku xoogaysatay bitaqadumihaa hormaritaankeeda ay ka hormartay darafka ilaan darafkii marka way ka horaydaa wadalika naxwu xiwalin oo kale alxiwal aلtaxawul waa wareegitaanka laa yabquuna canha xiwalan ay taxawulan xaadu waa faa-ulkelimihii waawdana waa cayntii laamtana waa laamulkelimihii waawdii kasraa hadda ka horeyda haddana ya looma rogin sabab hadda caynulkelimay noqoto dhexday ku jirtaa laakiin hadday darafka mari lahayd ya baa loo rogi lahaa wa ciwad bedelka waa la mid ayadana waawdii cayn bay noqotay ya loo rogi maayo ciyad la dhihi maayo wa tiwal ayadana sidoo kale waawdii cayn bay noqotay yaa loo rogi maayo markaas tiwal marka waa xariga alxablu fain kaanat haddii waawdii ay tahay fii jamci faclin mufrad facli ah jamciis hadday ku jirto wa bacdahaa waawdaasna alifu ficaalin ficaal alifteeda ay ka dambaydo qulibat yaan iyo abaa loo roga wain kaanat kamaa taraa caynan hadday doonto cayn baa noqoto wuxuu ku leeyahay haddii waawdu ay cayn noqoto mufradkeedana uu faclun yahay jamaceedana ficaalun uu ku imaanaa ayadoo cayn ah baa haddana waxaa loo rogaa ya oo qaacidadii hadda aan soo marnay maxaa loo khilaafay qaacidadii hadda aan soo marnay waxay ahay waawdu hadday cayn noqoto inay ka badbaadee rogitaanka ya loo rogo maxaa dhacay horta middaan saddex meelood meelooday gashaa wawda iyadoo caynulkelimo ah oo kasre ay ka horaydo in ya loo rogo saddex meelood meelooday gashaa waa marka koobaade waxay gashaa masdar ficilkiisa la iclaaliyey cayntiisa waa gashaa qaama asalkiisii qawama soo ma ahayn waawda soo lama iclaalin waa la iclaaliyey biqalbihaa alifan alif baa loo rogay masdarkeedu wuxuu ku imaanaa qiwaaman waawdaas waa kelimo maa hadda aynu kelimo way tahay kasraa ka hor martay haddana wawda yaa-a loo rogaho qiyaaman baa la leeyahay arrintaas horta way gashaa sababtana waxaa keenaya waawdan in ya- loo rogo kasrada ka horeyda keliya maahane liictilaalihaa fi lficli ficilkaa lagu iclaaliyey marka masderkan ficilkiisu la socdaa haddii masderka ficilkiisa la iclaaliyo asna waa in la iclaaliyo hadduu badbaado asna waa inuu badbaado waa midda labaad waxay gashaa jamac jamacaasoo mufradkiisa la iclaaliyey sida daarun oo asalkeedii dawarun ay ahayd waawgan waxaa loo rogaa alif sababtoo ah waa mutaxarik fatxana way ka horeeya markaasaa daarun le mufradka marka cayntiisa waa la iclaaliyey jamaca hadduu ficaalun ku yimaado asna waa la iclaalinaa diwaarun buu ku imaanaa kadibna wowda ya a ah loo roga isagoo caynul kelime ah diyaarun bay ku imaaneen oo sabab jamacan mufradkiisiisoo lama iclaalin xamlan cala almufrad midda saddexaad haddii ay gasho jamac mufradkiisa aan la iclaalin laakiin uu la mid yahay kalmucalli mufradkiisa lama iclaalin jamacan laakiin kalmucalli buu la mid yahay waa sida thawbun waawadaas miyaa la iclaaliyey maya lama iclaalin laakiin kalmucalli bay la mid tahay oo kalmucalli ay la mid tahay maxaa loola jeedaa waawdan hadda soo fatxo kama horaydo ayaduna soo saakino ma aha aliftii daarun ku jirtay oo saakinada ahayd oo fatxadu ay ka horreyday bay shaabahdaa laakiin ayada lama iclaalin shabaytaankaas baa waxaa laga soo qaaday waawdaani inay iclaal ay meesha ku joogto in la iclaaliyey oo kale yacni aliftii baa lagu shabahay kadibna sida daarun jamaceeda diyaarun loo yihi oo waawdayaada loogu rogay baa hawbunna jamaceeda tiyaabun la yidhi asalkiisana hiwaabun buu ahaa wawdii ya loo rogay saddexdaas meelood buu horta galaa haddii cayntu waaw ay tahay kasran ay ka horaydo saddexdaas meelood baa ya loogu rogaa mar kastana waawdan ya-da loo rogaa ficaalun bay ku socotaa caynulkelimay noqone kasraa ka horayda alifna way ka dambaydaa ficaalun bay markasta ku imaanay laakiin ficaalkaasa marna wuxuu yahay masder marna wuxuu yahay jamac qiyaamun iyo siyaamun waa masder hiyaab iyo diyaar laakiin waa jamc fain kaanat fii jamci faclin jamca faclin hadday ku jirto hadda marka midda masalada uu ka hadlaa waatee waa midii hadda ugu dambeedo aan sheegaynay oo hawbun iyo hiyaab iyo xawdun iyo xiyaad bisuu ka hadlaa asaga fain kaanat fii jamci faclin facli jamceeda hadday ku jirto wa bacdahaa waawdana alifu ficaalin ficaal alifteedu ay ka dambeydo qulibat yaahi aa baa loo rogaa wain kaanat kamaa taraa caynan sida aad u jeedo hadday doonto cayn ha ahaato wadaalika naxwu hawbin hawb sow ma aha mufrad wasankiisuna faclun uu yahay waawdii soo caynuun kelima maaha jamceeda marka wuxuu ku imaanaa hiwaabun buu markiisa hore ku imaanaa hiwaabun markuu ku yimaado waawdii waa caynulkelima wa qablahaa kasra wa bacdahaa alifu ficaalin faquliba tiyaan markaasa waxaa la yidhi tiyaabun ya-daa marka inaysan asal lahayn mufradkaa ka fahmaya wadalika naxwu hawbin wa hiyaabin wa xawdin darka wa xiyaadin wa sawdin jeedalka wa siyaaqin waa isla mid kuligood faclun waayo jamcoodana ficaal buu ku yimid walaslu asalka hiwaabun buu ahaa wa xiwaadun wa siwaatun faqulibat ilwaawawdiyaa yaa baa loo roga lihiqali ljamci waa marka koowaad horta jamcu wuu culis yahay jamcu wuu ka culus yahay maxay mufradka oo seega culus yahay jamcu soomaa saddex mufradoo la iskor saaray soomaa markuu ugu yar yahay mufradka marka wuu hee wuu ka culus yahay hal kitaab iyo saddex kitaab ma isku culaysaa halkaas kitaab iyo asagoo saddex ah isku mid ma aha saa daraaddeed mufrad iyo jamac way kala culays badan yihiin welibana haddee markuu ugu yaryahu saddex yahay hadduu toban iyo toban iyo shan noqdo waa ka sii badan yahay waa ka culays badan yahay saa daraaddeed jamacu mufradkiisa uu ka culays badan yahay saa daraaddeed jamaca in badan baa culayska laga ilaaliyaa lihiqali jamci wa dacfihaa wa dacfi lwaawi waawda inay daciif ku ahayd awgeed fi lwaaxidi fi lmufradi mufradkana daciif bay ku ahayd waawdii jamacay ku jirtaa ku jiritaankaas jamaca ay ku jirto wuxuu u keenay in la cilaaliyo haddana mufradkii bay daciif ku ahayd oo mufradkiisa daciif u ahayd lisukuunihaa mufradka mid ku jirta saakin bay ahayd xarafku hadduu saakin yahana waa daciif hadduu mutaxarik yahana waa qawiyun liannahu yataqawaa bixarakatihi taasna waxay u keentay jamcahee in la iclaaliyo waawdiisa oo mufradka markay ku jirtaba daciif bay ahaydeh maxaa loo iclaali waayey haddee dacfiga keligiis ma keeno in waawda ya loo rogo dacfiga keligiis maha wax keenaya dacfigu waa qayb ka mid ah kasrada ka horayda waa qayb ka mida ah. mufradkana kasro kama horaydo jamca ku jiritaanka ay ku jirto waa qayb ka mid ah mufradkiina hadde jamc ma aha intaasoo shay oo la isku daray iyo weliba wa wuquuci اlkasrati qablaha waa mid ad sheegaynay kasraa horteed dhacday mufradkina hadde kasra kuma jirto wاlأlifi wa wuquuci اlأlifi alifta dhicitaankeeda aliftii almushaabihati lilyaa ya-da shabahda bacdaha bacda alwaawi waawda dabadeed mufradkan hadde lama haynin mufradka waawda ma alifaa ka dambeeyday maya kama dambeynin laakiin jamaca waawdan waxaa ka dambeeya alif aliftaasoo shabahda maxay ya-da ya-day shabahdaa ya-da waawda loo rogi doono yani hadda hiwaabun marka aan dhaho waawdan su alif kama dambaydo waawda iyo aliftu labadooda isuma dhowaa maxaysan isugu dhoweyn aliftu waa akhafu lxarakaat waawduna waa waxaa ula jeedaa waawdu waa alifu waxaa ula jeedaa aliftu waa akhafu xuruufi اlcila waawduna waa afqalu xuruufi اlcila labada daraf bay marka kala joogaan laba shay oo labada daraf kala jooga labadooda in deris la isaga dhigo bay carabtii xoogaa kaxsadeen waxay yidhahdeen marka ya aan u rogno ya haddii aan u rogno ya-da iyo aliftu labadooda waa darsi karaan sababtu waxay tahay aliftu waa xuruufulcillaha midda ugu fudud ya-duna way ku soo xigtaa labadooda marka way darsi karaan aliftaas marka dhicitaanka waawda dabadeed ay dhacda waxay fududayda waawda in ya loo rogo si ya aliftii labadooda deris ay u noqdaan ilan waa ishabahaan labadoodu xagga waxay iska shabahaan khifada way isu dhow yihiin yani وquuع اkasrati qabla wاlأlfi وquuع اأlfi aliftii dhicitaankeeda aliftii almushaabihati lilya ya-da bacda ay dabadeed dhacda oo xaggay ka shabahda xagga khifada wasixati laami laamada ansixitaankeeda intaasoo dhan waxay keeneen in waawda hee ya loo rogo laamtiina waa saxiix waaye walaa budda fii iclaali haada kan marka la iclaalinaa min haadihi sharaa'id alkhams shantan shuruudood waa in laga helo alaa taraahaa sow ma u jeedi shanta shuruudood marka maxay yihiin waa marka koobaade inay ku jirto waawdu jamac mufradkana waa inay daciif ay ku ahayd mufradka inay daciif ku ahayd waa in la cilaaliyo ama kal mucalli waa inay noqoto mufradka waa inay daciif ku ahayd haddii markaa kal mucalli ay noqoto waa saakin haddii la cilaaliyana haddee sida daahirka waa saakin waa in kaana mutaxarika fi lasli waa labo kasrana waa inay ka dambeydo alifna waa inay waawda kasii dambeydo laamtuna waa inay asaxdo waa shantaas shuruudood alaa taraahaa soo mujeedid waawdii lamaa taxarakat fi lwaaxidi mufradka markay ku xarakowday faqawiyat oo ay xoogaysatay bilxaraka saxad fi ljamci jamcana way ku ansaxday buu leeyahay waxaan usoo shardinay mufradka inay ku ahaato maxay saakina waa inay ku ahaato haddii marka mufradka mutaxarika ay ku noqoto jamacana way ku way ku sugnaahe oo loo rogi maayo ya ilaan shuruudihi alxab oo ka midaha la waayey soo maaha wadalika naxwu طawiilin bawdan waa caynulkelimiya طawiil ilan waa faciil waaye wayna xarakaysan tahay wa طiwaalin wawdii waa caynulkelima soo maaha caynulkelima way tahay kasra way ka horeydaa alif waa ka dambeydaa laamtii waa saxiix oo maxayaa loogu rog waayey shuruudihii mid ka midaa la waayey oo maxay ah inay mufradka inay saakin ku noqoto radigaasa la waayey saa daraaddeed marka faraha laga qaado طawiil waa mid dheer طiwaal waa kuwa dhaadheer marka waa le rajulu طawiil wa rijaalu طiwaalu niman dhaadheer saasaa leedahay wa qawiimun wa qawiimin mid toosan wa qiwaamin kuwa toos toosan wa rubamaa ucilat fi اljamci in jamca lagu iclaaliyana way dhici kartaa shaadan iyadoo shaad ah طawiil in jamaca meeshii la rabay tiwaalun la yidhaahdo tiyaalun in la yidhahdana way dhici kartaa laakiin waa shaad waaye qaala shaacir wuxuu yidhi tabayana lii ana alqamaa'ata dillatun wa ana acizaa'a arijaali tiyaaluhaa buu yidhi tabayana lii aniga waxaa ii caddaatay anna alqamaa'ata gaabida dillatun inay dullinnimo tahay gaabidu wuxuu yidhi waa dullinnimo wa anna acizaa'a arijaali waxaa kaloo ii caddaaday ragga kuwooda sharafta leh tiyaalu waa tiyaalu rijaali ragga kuwooda dheerdheer inay yihiin marka tiyaal waa jamcu tawiilin waxaa la rabay inuu yidhaahdo tiwaaluhaa waa shaad laakiin ciqdun buu yidhi kullu jamcin kaana calaa fucuulin walaamuhu waawun qulibat yaan takfiifan kullu jamcin jamc kasta alaa kaana calaa fucuulin oo fucuul ku yimaada walaamuhu waaw laamtiisuna ay waaw tahay qulibat yaa yaabaa waawdii loo rogaa takfiifan fududayn darteed wadaalika naxwu cusiyun wa duliyun wa xuqiyun oo kale cusiyun iyo duliyun iyo xuqiyun waa jamac fucuul buu ku socdaa cusiyun marka waa jamcu casan wa waa jamcu dalwin wa waa jamcu xadwin mfradkaas wuxuu ku imaanaa cusuwun buu ku imaanaa iyo duluwun iyo xuquwun saasuu ku imaanaa fucuulun buu ku imaanaa markii fucuulun uu ku yimaado waawda u dambaysa waa in yaa loo rogo sababta yaa loogu rogaa marka maxay tahay laba arrimood cusuwun waawdeeda u dambayda inay laamulkelimihitaa soo ogid waa in yaa loo rogo la yidhahdo maxay cusujun waa in saas la yidhaahdo oo sababtu maxay tahay laba arrimood labada arrimood waxay yihiin waa marka koobaade jamac baa meesha yaalla jamacuna waa culays midka labaad isim mucrab ah oo aakhirkiisa waaway taallo qablahaa damma luqadda carabiga lagama helo haddana isimkii mucrabka ah aakhirkiisa waaw baa taalla wa qablahaa damma dammana way ka horaydaa waawdan saakinada oo zaa'idada oo u dhaxaydana laa tuctadu biha ama la tufsanaayo xisaabta lagu geli maayo saas daraaddeed waxaa leeyahay saadku kuu reeban yahay waawna way ka dambaydaa isim mucrabana in waaw ay u dambaydo qablahaa dama lama ogola waawdaana la tirsan maayo saakinada ah lidacfihaa waa daciif ilan waa saakine waliziyaadatihaa labadaas arrimoodba waxay keena inaan la tirsan isim mucraba marka hadduu sidaa dhaco soo lamay cilaali jirin sida dalwun aan kusoo marnay iyo adlin aan kusoo marnay waa la cilaali jirin kana waa la iclaalinaa marka labadaas arrimood marka waxay keeneen in hee in la iclaaliyo se loo iclaalinaa cusuubun hadduu yahay waawda u dambeyda ya u rog yaa markii loo rogo cusuuyun la yidhaahdo qaacidadii baa imaanee ida اجtamacat اlwaawu wاlyaa wasabaqa axaduhumaa bالsukuun qulibat اlwaawu yaa'an waudqimat اlyaau fi اlyaa markii waawdan zaa'idada ya aad u rogto ya-da kalena aad ku idqaamto xarakada ka horeyda soo damo ma aha damada waa inaad kasro u rogto maxaa leedaha markaas cusiyun waa jamcu casaa xuqiyun waa jamcu xaqwin duliyun waa jamcu dalwin sida haddaad doonto waa ku adeegsan karta haddaad doontana xarakada faada ayadana kasraa ka dhige si ay waxa dhan ay isuu kaa isuu kaa aadaan markaas waxaa leedahay cisiyun wa diliyun wa xiqiyun ayadana ku furan marka damada iyo kasrada kaa doonto ayaad faaulkelimaha ku adeegsan kartaa haddii waxaan fucuul ku socdaa isim mufrada uu noqdo lama iclaaliyo yani waxaa ula jeedaa iclaalkiisu waajib maa hadda kan iclaalkiisu waajib waa lakiin kaas waajib maaha tusaale ahaan masdarka cataa wuxuu ku yimaadaa cataa wuu kibray xadkiisii buu dhaafay cutuwan buu ku yimid asalkiisana cutuwun buu ahaa fucuulun buu ku socdaa cutuwun cutuwun iyo cusuwun soo isku mid maaha isku wasan labadooda laakiin cutuwun waawdeeda dambe inaad yaa urugto cutuyun aad tiraahdo kadibna aa ilaadido citiyun aad tiraahdo ama cutiyun aad tiraahdo waajibkugamaahana waa jaa-is sababtu waxay tahay liannahu mufrad waaye marka waajibka uu noqonaan waa inuu jamac ku jiro waan inuu fucuulka waa inuu ku socdo hadda jamci lama hay soo maaha soo ma noqonin haddaad doonto waxaad leedaha cataa cutuwan haddaad doontana waxaad leedaha cataa cutiyan ama citiyan kaa doonta adeegsan kartaa inkastoo fucuul uusan ahayn laakiin haddana waxaa la mid ah isimka mafcuul ee muctalulaami bilwaawga ah maqzuubun buu ku yimaadaa aza isimkiisa mafcuul maqsuubun suu ku imaamaayo cusuubun buu la mid yahay xagga dambe marka laga fiiriyo maqsuubun ma inaan hadda iclaaliya waajib ugu ah oo waawda dambe ayaa u rogo oo aan idhaahdo markaas iclaalka kabacdi maqsiyun inaada mawaajib bay igu tahay may waajibgu ma aha laakiin ma ii bannaan tahay ma ii bannaan tahay haddaan doono waxaan leeyahay huwa maqsuwun waa mid lagu soo duulay haddaan doonan huwa maqsiyun waa mid lagu soo duuray haddaan doona waa cibaada haddaan doona waa iska dhaafaa ninkii shaacirkaa wuu iclaaliyo wuxuu yidhaahday mufradkaas wuxuu yidhi waqad calimat cirsii mulaykatu ananii ana laytu macdiyan calayhi wacaadiya buu yidhi macdiyan alayhi macduwan calayhi ma dhihin macdiyan calayhi lakin mawaajib ba ah, mawaajib maha waa jaa-is wadalika naxwu cusiyu waduliyin waxuqiyin wa asluhu asalkiisu cuwuun buu ahaa cusuubun bu ah wa duluwun bu ah waxuquubun faqulibati lwaawawdi limaa dakarna waxaan soo sheegnaa awgeed ba ayaa loogu rogay warubamaa kharaja bacdu dalika calaa aslihi kaas qayb ka mid inuu asalkiisa ku yimaado way dhici kartaa oo uu ku yimaado maxay uu ku yimaado fucuulun inuu ku yimaado musaxaxan isagoo la tasxiixiyo hayra mucallin aan la iclaalin qaala shaacir wuxuu yidhi alaysa min albalaa'i wajiibu qalbii waidaaci اlhumuuma maca الnujuwi faaxzanu an takuna calىa صadiiqi waafraxu an takuna calىa caduwi buu yidhaahday alaysa min albalaa'i miyaysan balaayada ka mid ahayn wajiibu qalbii qalbigayga rogrogmiddiisa qalbigayga inuu rogrogmo soo balaayada ka mid maaha wa idaaci alhumuuma iyo xambaaritaankayga walwalka iyo walbahaarka aan xambaaro maca nujuwi daruurahana aan macooda ahaado yacnii habeenkii oo dhan aan soo jeedo oo daruurahaas aan la sheekaysto min ajli haadihi alhumuum murugtaheed ile qof murug haydo daruurahay xidigaha waa inuu la sheekaysto nuur dikr ila habeenkiiya soo balaayada ka mid maanuu yidhi faaxsanu waan murugooda an takuuna humuumtaasi calaa sadiiqin saaxiib korkiisa inay ku dhacdo murugtayeeda nin saaxiiba ah inay ku dhacdo ma jecli buu yidhi wa afraxu laakiin waa farxa an takuuna humuumtii calaa caduwi cadow korkiisa inay ku dhacdo waa jeclahay in inta laga qaada cadowgeyga laga dol lagu korrido waa jeclahay buu yidhahde caduwi marka waa facuulun fucuul ma aha faada xarakadeedu dhib ma laha fucuul maa laakiin waa facuulun waayo caduwun caduw hadda jamcana waa loo isticmaalaa la yihahdaa mufradna waa loo isticmaala intaba waa loo adeegsadaa yakunu alcaduw yakunu mufrada wa jamcan mufrad jamc intaba waa noqdaha la yihahdaa marka hadda lama dhihin cadijun lama dhihin caduwun sideedu u dhaafay faruhu ka qaadeen qur-aankana taasa ugu jirtaa soo ma aha yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu caduwii wa caduwakum awliyaa cadowgeyga iyo cadowgiina ilahay wuxuuada awliyaha ka dhiganina hadduu mufrad yahay maxaa la dhihi lahaa laa tatakiduu caduwii wa caduwakum weliya s lama hadduu hal nin yahay cadow haddii hal nin laga wado weli ha ka dhiganina soo lama dheheen owliya ha ka dhiganina waxakaa siibaweyhi can bacdi alcarab wuxuu ka wariyey annahu qaala inuu yidhi bacdigaas inuu yidhi inakum idinku latanduruuna waxaad fiiridaan fii nuxuwin kaiira nujuwin buu noqonaa soo maaha fii nuxuwin kaiira maya maya wa afraxu an takuuna calaa caduwi ma ahayn maclushahidka halkaas ma ahayn wuxuu ahaa waidaaci اlhumuuma maca nujuwi halkaasuu ahaa nujuwi waa jamcu najwin wahuwa saxaab marka fucuulun buu ku yimid waa jamac wamaca dalika lama iclaalinoo nujiyun lama dhihin maca nujiyi lama dhihin ee maca nujuwi buu yidhi wالnujuwu jamcu najwin wahuwa saxaab sideedii buu marka faraha uga qaaday waxakaasiiba waya can bacdi alcarab wuxuu ka wariyay annahu qaala inuu yidhi innakum idinku latanduruuna waxaa fiidhisaan fii nuxuwin kaiira waa jamcu naxwin dhinacyo badan baa fiidhidaan innakum idinku latanduruuna waxaa fiirinaysiin fii nuxuwin kaiira ay fii jihaatin kaiira dhinacyo badan baa fiidhidaan idan nuxuwun waa fucuulun soo ma aha waana jamcu naxwin sideediibu haddana u dhaafay wacaka abuu xaatim can abi zaydin wuxuu ka wariyey fi sadri bahwun inuu yidhi wa jamcu jamciisana buhuwun waaye albahwu waxay yidhaahdeen waa furjatun fi sadri bayna tajeyni labada naas meesha udhaxayda meesha yartaahoo labada feero feeruhu ay iska galaan meeshaasaa waxay yidhaahdeen waxaa la yidhahdaa albahwu waxaana lagu jamciyaa buhuwun baana lagu jamciyaa waa jamc marka fucuulun ku yimid aanan la iclaalin oo buhiyun aan la dhihin albahwi waxay dhaheen waa furjatun fi sadri bayna tadyeyni wa buhiyun buhiyun haddii la yidhahdana waa hee waa la ilaaliyey waa waa la ilaal lakiin buhun haddii la yihahdo sideedaa loo dhaafay waxaa ka bnulcaraabi ah wuxuu soo wariyey abun wa ubuwun ubun waa jamcu abin fucuulun bay ku socotaa marka sideediyaa loo dhaafay wa akhun وأquw uquwna waa jaمcu akhin وbn وbunuw waa jaمcu bni waaye وأnshada lilqanaaniyi ibn ninkii qanaani la dhihi jiray wuxuu ume wuxuu u mariyey yamdaxu lkasaa'iya asagoo yamdaxu lkisaa'iya isagoo kisaa'i ammaanaya ninkaas alqanaani la yidhaahdaba markuu kisaa'i dhintay buu ammaanayey marka gabay uu tiriyey buu ibnulcaraabi uu uu mariyey wuxuu yidhi aba dama akhlaaqu اlkisaa'iyi waاntamaa ila اlmajdi waاntamaa bihi اlmajdu akhlaaqu اlubuwi sawaabiq ilaasuu mid in qoraayo waاntamaa bihi اlmajdu saas waa gabaya abaa akhlaaqu اlkisaa'iyi kisaa'i dabeecadihiisa iyo dhaqankiisu waxay diideen addama foolxumo dabeecadihiisa iyo dhaqankiisaaba foolxumada necab ku lahaa waاntamaa bihi اlmajdu sharaftii isaga waxay ugu abtiriday waاntamaa bihi اlmajdu waاntamaa bihi اlmajda akhlaaqu اlubuwi sawaabiqi faacilku marka waa akhlaaqudaas waaye waاntamaa bihi اlmajda kisaa'i sharafta waxaa ugu abtiriyey akhlaaqu اlubuwi aabbayaashii hore dabeecadahooda aabbayaashii sawaabiqi tegey wuxuu leeyahay awoowayaashiisii hore dhaqamadii fiicfiicnaayo uu ka dhaxlay kuwaasaa waxay gaarsiiyeen uu ku leeyahay majdi iyo sharaf bay gaarsiiyeen marka wuxuu leeyahay waa dabeecadii akhlaaq abun can abin uu ka soo dhexlaayay kuwaasaa marka sharaf gaarsiiye uu leeyahay waintamaa bihi اlmajda kisaa-i sharaf waxaa gaarsiiyey oo ugu abtiriyey akhlaaqu اlubuwi awoowayaashia sawaabiqa horreey akhlaaqda marka ubuwi baa laga rabaa jamcu abin wallahu aclam